bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yanmi khayra bayna الnaas khayr ayuu kordhinayaa dadka dhexdooda baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yanmi khayran bayna annaas khayr ayuu siyaadinayaa dadka dhexdooda qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadahanaa cabdullaahi bnu saalix wa huwa <clears throat> katibu leyth qaala xadaanii leythu qaala xadaanii yunus wahuwa bnu yaziid alayliyu can ibni shihaab wahuwa الzuhriyu qaala akhbaranii xumayd bnu cabdiraxmaan ana ummahu uma kulsuum ibnata cuqbata bni abi mucayd waa xumayd bnu cabdiraxmaan bni cawf waay hooyadii marka waa umu kulsuum ibnatu cuqbata bni abi mucayd akhbarathu anaha samicat rasuula اllahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu waxay u sheegtay nebiga inay ka maqashay isagoo dhahayo laysa alkadaabu beenaaluhu maaha aladii yuslixu bayna annaas midka dadka dhexdooda hagaajinayo fayaquulu khayran ayuu dhahayaa ow amase yanmii khayran khayr buu siyaadinayaa qaalat waxay tidhi walam asmachu ma aanan maqlin yurakhisu fii shayin isagoo ruqsaynaya wax mimaa yaquulu nnaasu dadka ay dhahayaanna ah oo min alkadibi beenta ah ilaa fii talaatin saddex dhexdood maahane wax kale oo dadku waxay dhahaan oo beenta ka mida ah, isagoo ruqsaynayo ma aanan maqlin alislaaxi bayna annaas dadkoo la heshiisiiyo wa xadiidi rajuli imra'atahu ninka sheekadiisa haweentiisa ou la sheekaysto wa xadiidi lmar'ati zawjuhaa iyo haweeneyda wa xadiidi lmar'ati zawjahaa iyo haweeneyda sheekadeeda ninkeeda ay u sheekaynayso oo yacni iyagii marka dhaqmaadkoodii iyo wax islaax iyo ku tacalluqo ah ayb ayb xadiidku marka wuxuu ka rabaa fayaquulu khayran aw yanmi khayran waxaa laga qaadanayaa marka alislaax bayna annaas dadka heshiisiin la heshiisiinaya dartood in been loo sheegi karo oo dadkii markaa yacnii in laysaga kala dab qaado iyagoo waxay isu qabaan ama waxay kala sheegayaan oo midba midka kale uu ka sheegayo iyadoo xaqiiqdiisa aan la sheegaynine wax ka duwan la sheegayo laakiin isku soo dhoweynayo ayaga beenta marka meeshaasi waa ku bannaan tahay allana hadda wuxuu yidhi laa khayra fii katiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas marka namiimada iyo dad isku dirdirka adoo run sheegaya lama ogolo waa xaaraan qof baad wax ka maqashay wixii aad ka maqashaad nin kale u sheegtay si aad dhexdooda u fasaadiso waa run waxa aad sheegaysid waa xaaraan been ayaad sheegaysaa laakiin cagsi dad isku kala isku xun <coughs> ayaad isugu soo dhoweynaysaa waxa aad ku hadlaysana markaas run maahan oo waxaad leedahay maalan hebel waxba kuuma qabo waa ku ammaanayay khayr unbuu kaa sheegayey isagoon waxba ammaanayninna liajli in calaaqadoodu ay fiicnaato xadiidka taasuu tilmaamaya ayb beenta marka mubaaxa ah ee bannaanay ka mid tahay marka midaani ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yasluxu lkadib beenta ma suubato uma wanaagsana qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad albasri qaala xadaanaa cabdullaahi bnu daawuud wahuwa alkhuraybiyu albasriyu can alacmash wahuwa sulaymaanu bnu mihraan abu muxamed alkaahiliyu can abi waa'il shaqiiqu bnu salma can cabdillaahi wahuwa bnu mascuud can اnabiy sal ly slama qaal calaykum bisidqi runta laasima oo ogaada faina sidqa runtu yahdii ila lbiri khayrka ayay ku hanuunisaa qofka waina albira samafalka iyo khayrkuna yahdii ila aljannati jannada ayay xaggeeda qofka u hogaaminaysaa waina rajula qofka yasduqu waa run sheegayaa xataa yuktaba ilaa la qoro cinda allaahi ilaahay agtiisa sidiiqan run badane wa iyaakum waxaan idinkaga digayaa walkadiba iyo beenta ayb fa ina alkadiba beenta yahdii ila alfujuur daaca kabax ayay qofka ku hanuuninaysaa waalfujuuru fujuurkuna yahdii ila annaar naar ayuu qofka ku hanuuniyaa waina arajula qofka la yakdibu waa been sheegayaa xataa yugtaba ilaa looga qoro cindallaahi ilaahay agtiisa kadaaban been badane markaad ad haddii saa loo qorana alla muxuu leeyahay in allaha laa yahdii man huwa musrifun kadaab ilaahay ma hanuuniyo qof xadgudub badan oo beenaale ah oo been badan alaa lacnat ullaahi cala alkaadibiin qofku marka haddii dembigan dembiba dembiba usoo jiidayaa marka dambena naarta ayaa ayay usoo jiidaysaa ayb waxaa laga qaadanayaa marka daacadu inay daaco soo jiido macsiduna inay macsi soo jiido ayb oo daacadu inay daaco keento de waxaa laga fahmayaa qowluhu tacaala waladiina اhtadw zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum dadkii hanuunay alla hanuuna u siyaadiyey waxaa kaloo alla yidhi falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay qalloocdeen ooy iisheen alle qalbigoodii buu qalloociyey uu leexiyey markaas sidaasuu leeyahay eh, allah subxaanahu wa tacaala ayb qaala xadaana markaa beentii dama suubana oo ma wanaagsana mar haddii qofka hal beenoo uu sheego ay ku hogaaminayso ama been uu sheego ay ku hogaaminayso fujuur fujuurkuna naar uu ku geynayo kadaabna ilaahay agtiisa looga qorayo waa khatar qaala xadaanaa qutaybatu wahuwa bnu saciid abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadaanaa jariiru wahuwa bnu cabdilxamiid addabiyu can alacmash can mujaahidin can abi macmar abu macmarkan kan cabdullaahi bnu sakhbara ayaa la yidhaahdaa wahuwa hiqatun rawaa lahu asxaabu lkutub sitta qaala laa yasluxu lkadibu beenta ma suubato fii jiddin dhab walaa haslin iyo kaftan midna kuma suubato walaa an yacida axadukum midkiin inuu ballan qaado ou yabooho waladahu ilmihiisa inuu u yabooho shay-an wax uma markaa dabadeed laa yunjizu lahu ounan u fulinin uunan u fulinaynin taana ma suubana ayb yacni xadiidka iyo tarjamada lafdiga tarjamada iyo xadiidkuba waa ismudaabaqaynaya leanna xadiidku wuxuu leeyahay been ma suubana dheel iyo dhab labadaba fii jiddin dhab walaa haslin iyo dheeldheel midna yani beentu marka waa ku kaftamayey iyo ma soconayso walaa an yacida axadukum midkiin inuu yaboohana ma suubana waladahu ilmihiisa shay-an inuu u yabooho waxaasaan ku siinayaa inuu yidhaahdo ee aanu siinin ama inuu yidhaahdo ilmihii yaryaraa si uu u qabto hooh hoo hoo inuu yidhaahdo markuu marku u yimaadana uu qabto waxna aanu siinin oo taa waxaa nebigu yidhi been baa lagu qori lahaa haween baa marka sidaa yeeshay maxaad rabtay buu yidhi haddii aadan siin lahayn been baa lagaaga qori lahaa ilaahay agtiisa ayb marka waxaad khatar u ah walaa an yacida axadukum waladahu shay-an inuu yabooho uma markaa dabadeed laa yunjizu lahu ounan u fulinin ayb yani aan ugu oofinin baabun ayaadaa kani baabun baab weeyaan alladii kan yasbiru sabraayo calaa ada nnaas dadka dhibkooda midka ku sabrayo muslimkii buu ku dhex jiraa dhibkoodana waa ku sabraa khayrkiisana waa siiyaa qaala xadaanaa aadamu wahwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu badanaa shucbuu ka wariyaa can ilacmash can yaxya bni wathaab wahuwa alkuufiyu اlmuqri hiqat caabid rawaa lahu اlbukhaariyu wamuslim wاtirmidiyu wاnasaa'iyu wabnu maajah yacni sitada oo dhanaa ka wariso abu daawuud marka laga reebo can ibni cumara can الnabiyi sal ll ly slama qaal almu'minu qofka mu'minka aladii yukhaalitu nnaasa dadka dheehayo oo yacni dadka ku dhex jiro wayasbiru sabraayo calaa adaahum dhibkoodana ku sabraayo khayrun wou ka khayr badan yahay min aladii kan laa yukhaalitu nnaasa dadka aan ku dhex jirin walaa yasbiru calaa adaahum dhibkoodana aan ku sabraynin ayb xadiidkan tirmidi baa warinaayo kitaabu lqiyaama ayuu ku wariyey ibnu maajahna kitaabu lfitan baabu sabri cala lbalaa ayuu ku keenay xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa alcuslatu waalkhuldatu yacnii in dadka lagu dhex jiro iyo in dadka laga dhex baxo tee fadli badan haddii qofkaani diintiisa aynan uga lumaynin oo aynan diintiisa uga dhumaynin dadka inuu ku dhex jiraa khayr badan sida xadiidkanba uu tilmaamayo leanna laba mu'minaa laysbarbar dhigay mid dadkiiba aan ku dhex jirin iyo nin dadkii ku dhex jiro dhibaatadoodana u dulqaadanayo khayrna kula dhex jiro oo haddaad dadka ku dhex jirta jamaacadii baad la tukanaysaa jumcadii baad la oogaysaa alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar baad samaynaysaa nin dhuunsan baad hanuuninaysaa midaad wax u akhrinaysaa adigiibaa mid wax ka akhrisanayo dadka ku dhex jirkooda faa'iida ku sugan waa goormo laakiin waa haddii adiga diintaada fii asli diinika dhibaato haddaynan soo gaaraynin <clears throat> laakiin hadday diintii dhibaato soo gaarayso markaa dee alfiraaru markaa yacni min alfitan fitanka in laga cararo axaadiid badan waatay ku soo aroortay bukhaari laftirkiisa kitaabuliimaan uu ku keenayba oo iimaankay ka mid tahay qofka inuu diinkiisa la cararo oo uu kala cararo dhibaatada waa haddii laakiin goorma waa haddii aadan si kale ku haysan karin ilaa inaad iska baxda maahan eh, khaaabiya ah marka cuslada iyo khuldadaba kitaab ka alifay marka mararka ay cusladu fiican tahay iyo mararka ay xun tahay khuldadu markay fiican tahay markay xun tahay saa aada uga waramo marka lasoo khulaaseeyana <clears throat> macnuhu sidaas un weeyaan almuuminu muuminka aladii yukhaalitu nnaasa dadka ku dhex daran dadkii ku dhex darmayo ku dhex jiro wayasbiru calaa adaahum dhibkoodana ku sabraayo khayrun uu ka khayr badan yahay min aladii laa yukhaalitu nnaas midka aan dadka dheehaynin walaa yasbiru calaa adaahum dhibkoodana aan ku sabraynin ayb baabu sabri cala aladaa dhibkii oo lagu sabro ayuu u baab yahay caddayntiisa tii hore marka waxay ahayd qofka ku sabraya fadligiisa midkanna in lagu sabro qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin wahuwa alqaطaan can <clears throat> sufyaana wahuwa athawriyu qaala xadaanii alacmash <clears throat> riwaayaadkan soo marno o dhan ba acmasha acmash baa mid walbaa ku dhex jiro waxay kutuseen markaa acmash mansiladiisa asaaniiddu saasay ugu dul wareegaysaa ayb waxaan la akhrisanaya marka ajar ku leeyahay lanna isagii baa soo tabiyeyoo ilaa sanadkii isagaa saas marka u wado acmash marka <clears throat> qaarina waa ahaa muxaditna waa ahaa oo asaaniiddan qur-aanka acmash bay sii martaa ayb qaari ayuu ahaa aad qur-aanka mutqin weliba ugu ah xadiidkana waa kana ayb can saciid bni jubayrin can abi cabdiraxmaan asulamiy abu cabdiraxmaan asulami magaciisa waxaa la yidhaha cabdullaahi bnu xabiib waa ninka warinaya xadiidka isaga laftirkiisa qaari buu ahaa khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu cuhmaan ninka ka warinayo markaasuu weliba yidhi markuu xadiidka wariyey wahada aladii aqcadanii maqcadii haada meeshaan aan fadhiyo oon dadka qur-aanka ku baraayo oon ku dhigayo xadiidkana ay fariisiyeyihi khayrukum man tacalama alqur'aana hudan ayaa i fariisisay meeshaanu bukhaariga marka waxaa ku taallo min zamani cuhmaan ilaa zamani alxajaaj qur-aanka ayuu dhigayay haddii marka laga xisaabo cuhmaan waqtigii ugu dambeeyey xilligiisii iyo xajaaj awqaad waqtiyadii ugu horeysay taqriiban waa lixdan sano wana lixdan sano ayuu qur-aan dhigayay marka uu masjidulkuufa ku dhigi jiray waxaa la yidhi dadkii uu qur-aanka baray waxaa ka mid ahaaba xasan iyo xuseen xasan iyo xuseen baaba ka mid ah dadkii uu qur-aanka baray leanna markuu nebigu dhimanaya aaday u yarayaraayeen iyaga hadhow haydhihin yacni xasan iyo xuseen waa saxaabi see qur-aanka u baray ee asxaab yaryaray ahaayeen daahaan ahaan markaasna isagiina marka rag badan oo qur-aankii ka bartay ayb ragga marka qur aanka uu baray xasan iyo xuseeni ayaa ka mid ahaa xataa ayb waxay ku tuseen marka de qur-aanka dadka in la baraa wax aad iyo aad u weyn inay tahay ayb oo qofka kalaam alla waaye khayriyadii waxay ku jirtaa baridii iyo barashadii maradii la geliyey in lagu dadaalo qofkii qur-aan la bari karo ama sabab aad u noqotid ama ama adigiiba aad la mubaasharootid ayb can abi muusa wahuwa abu muusa alashcariy can اnabiyi sal ll l qaal laysa axadun qof ma ahan ow laysa shay-un shay ma jiro as ma ahanin asbara calaa adan asbara kaga adkaysi badan calaa adan dhib dhibka oo yasmacuhu ou maqlayo min allaahi casa wajalla alla wax kaga adkaysi badani ma jiro yacnii axad kaga adkaysi badan dhib ama cay ou maqlaahi alla kaga adkaysi badani ma jiro ayb mintani tii afcalu tafdiilka dhinaciisa kala geli jirtay wainahum iyagu layaddacuuna lahu waxay ku sheeganayaan ay ku sheegayaan waladan walad bay alla ugu andacoonayaan wainahu alxaal inahu allana la yucaafiihim waa caafinayaa wayarsuquhum waa arsuqayaa laysa axadun axad aw laysa shayun shay ma aha nin asbara mid kaga adkaysi badan calaa aadan dhib korkiisa dhibka oo yasmacuhu ou maqlaya axadku minallaahi alla kaga adkaysi badan ma jiro caza wajalla afcalu tafdiilkuna asbaradaas wa inahum iyagu layaddacuuna lahu waxay alla subxaanahu watacaala ugu andacoonayaan oo ay yacnii ugu sheeganayaan waladan ilmo inuu leeyahay wa inahu allana la yucaafihim waa caafinaya wayarsuquhum waa arsuqaya isagiina waa dhaqaalaynaya habeeniya maalinna allay caynayaan marka yaa alla ka adkaysi badan ma leh ayb marka sabarka xaqiiqadiisuna waxay tahay mancu nafsi min alintiqaam xadiidka sida laga fahmaayo sabarku waxay tahay in nafta laga celiyo aarsi alla dadkan waa ka aargoosan karaa haddana maca daalika adduunkii bay ku nool yihiin oo hore kama cadaabayo waa u dulqaadanaya ayb sabarka marka xaqiiqadiisu waxay tahay nafta in laga celiyo intiqaam iyo aarsi magacyada allana waxaa ka mid a ah asabuur asabuur min asmaa illaahi tacaala ayb waana midka aan dadka cusaada ah cadaabka kusoo dedejinin waay sabuur macnihiisa ayb Ah, marka mid adkaysi badan oo yani sabrid badan oo yani aan eh, yacni dulqaad badan tilmaantan marka alla haddii sidan loo ammaanay waa in looga dayda marka tilmaantan isagiiba haddii uu sidaa alla u dul qaadanayo bani aadamkiina tilmaamaha inay ka akhlaaq dhigtaan laga rabo waaye inkastoo inaan alla gaari karin haddana adkaysi iyo dulqaad baa laga rabaa qala xadaanaa cumaru bnu xafsin qala xadaanaa abi wahuwa xafs bnu khiyaad alqaadi qala xadaanaa alacmash qaala samictu shaqiiqan shaqiiqan waa abu waail shaqiiq bnu salma abu waail qaala cabdullaahi samictu shaqiiqan yaquulu qaala cabdullaahi cabdullahi bnu mascuud qasama nabiyu sala allahu alayhi wasalama qismatan nebiga qeyb ayuu qeybiyey ka bacdi maa kaana yaqsimu ka bacdi maa shay gabalkiis oo kale kaana uu ahaa yaqsimu inuu qaybinayo yacnii qaybihii uu qaybin jiray qaarkood oo kale ayuu qayb ayuu qaybiyey faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi min alansaari ka mid ah wallaahi baan ku dhaartay innahaa iyadu la laqismatun qayb weeyaan maa uriida biha wajhu llahi caza wajalla ilaahay wejigiisa aan lala doonin halkan marka ishkaal baa imaanaya riwaayadan acmash waxay leedahay rajulun min alansaar riwaayada mansuurna waxay leedahay rajulun bis min alansaar ma sheegayso ayb waaqidi isaga wuxuu keenay ninkaa inuu ahaa mucatib ibnu qushayr mucatib ibnu qushayr ayaa la dhihi jiray min bani camr bni cawf wa huwa min almunaafiqiin ninka sidaa dhahayna munaafiqiintu ka mid ahaa marka haddii munaafiqiintu uu ka mid ahaa min alansaar maxaa loo leeyahay qaala rajulu min alansaar ayaa layidhi ansaartu waa wasfi ammaan leh wasfi ammaaneed ansaarnimo iyo munaafiqnimo suurtagal ma noqonaysa meel ma wada gelayaan see ishkaalkan loo daaweynayaa culimmadu waxay yidhaahdeen min alansaar macnaa xagga qabiilada oo reer ansaar ayuu ku qabiil ahaa riwaayadaasaana kalana tusayso min bani camri bni cawf aa layidhi reer bani camri bni cawfna waa dadkii quba deganaa waayo waa ansaar ayagana marka ansaarta qabiil ahaantoo la wadaagay iyo degaanka ee asaga xaqiiqatan sifada nusrada ma lahayn ma lahayn leanna waaba munaafiq see sifatu nusra uu leeyahay ayb qultu ana aniga waxaa iri buu leeyahay la aquulanna sal l slama nabiga waxaan ku oran ayaan u sheegi doonaa faataytuhu waan u imid wahuwa fii asxaabihi isagoo asxaabtiisii ku dhex jiro fasaarartuhu hoos ayaan ugu sheegay waa u siraystay ayb markaa uu u siraystay dee nebigiina waa u qiray ma dhihin war oradoo dadka haigu dirin iyo yani dadka ha isku dirin iyo maunan dhihin waa u qiray meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa arrintaani inay tahay namiima oo bannaan qiibada qaybaa laga soo reebay xanta beentii qayb baa laga soo reebay namiimada iyo isku diradiraalanimada mid aan dembi ahayn baa jirta tan oo kale waana haddii qofku yacnii imaamkii uu u sheegaayo qof kale shartiis si uu iskaga ilaaliyo oo aan dhinacaas laga dhibaataynin muslimka wa min hada almacnaana waxaa la mida buu leeyahay in dadka gaalada jawaasiis loo diro akhbaartooda iyo shartooda iyo axwaashooda soo ogaato waana yeeli jiray nebiga salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi ayib oo ibnu xajar wuxuu yidhi wafi lxadiidi waxaa ku sugan jawaasu ikhbaari alimaami wa ahli lfadli in yacnii imaamka iyo ahlu iyo loo sheego bimaa yuqaalu fiihim wax iyaga laga yira laga dhaho ayb mimaa laa yaliiqu bihim waxyaabahaasoo aan u qalmin liyaxdaruu alqaa'ila ninkaa dhahaya say uga digtoonaadaan aynan ugu sirmin ayb leanna nebiga haddaan loo sheegin ninkaani waa waa dhibaatayn karaa si marka unan u dhibaataynin ayaa loogu sheegaya wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan Eh, mima yubaaxu min algiibati eh, ayb waxyaabaha marka la banneeya xanta iyo namiimada ayb oo goorma weeyaan marka hadii calaa sabiili nusxi ay tahay ibnu mascuud marka nusxigaabuu ula qasday nebigana sidaasu ugu qiray ayb waxyaabahaasaa marka laga qaadanaya fashaqa dalika calayhi sala allahu calayhi wasalam nebiga arrintaa way ku adkaatay oo way dhibtay wa taghayara wajhuhu wejigiisiina waa doorsoomay waqadiba waana carooday masale kale halkana laga qaadanayaayo qofka ahlu fadliga waxaan u qalmin haddii laga sheego ama loola yimaado waa xanaaqi karaan maahan qofka in la yiraahdo isku mid un ha ku ahaato caydaada iyo ammaantaada isku si un u arag xoogaa way adag tahay hadday taasi sax tahayna nebigaabaa yeeli lahaa ayb markii nebiga warkan loo sheegay waa ka carooday waxaan laa u ahayn waay cadaalad daraa lagu tuhmay ayb xataa wadidtu ilaa aan aniga jeclaystay anii lam akun akhbartuhu inaanan u sheegin waxaanba jeclaystay inaanan nebigaba u sheegin uma qaala wuxuu yidhi nebiga qad uudiya muusa biakara min dalika fasabr muuse intaa ka badan baa lagu dhibay waana sabray marka waxaa ku sugan nabiyullaahi muusa fadligiisa oo inuu ku tilmaana tilmaanaa sabar iyo adkaysi iyo dulqaad ayb nebigana marka de wuu kaga dayanayaa xadiidkan marka bi hada sanad ayuu bukhaari ku wariyey kitaabu ladab min saxiixihi ayb kitaabu اlambiyaa-na waa ku wariyey meeliyo kitaabu اlmaqaazi gaswati xunayn iyo saddex meel meelahaasu ku wariyey bukhaari saxiixa qaala baabun ay hada kani baabun baab weyaan islaaxu daati اlbayn xiriirka dadka dhexdooda ka dhexeeya hagaajintiisa qaala xadaanaa sadaqatu qaala xadaanaa abu mucaawiya can ilacmash can camr bni murata can salim bni abi اljacd can umi اdarda can abi dardaa can اnabiy sal l slama qaal alaa unabi'ukum ma idiin waramaa ma idinku waramaa bidarajatin darajo darajada oo afdala ka fadli badan min asalaati wasiyaami wasadaqati ma idinkugu waramaa qaaluu balaa bay yidhaahdeen qaala salaaxu daati اlbayn xiriirka dhexdiinood la hagaajiyo wa fasaadu daati اlbayni xiriirka dhexdiina ka dhaxeeyo fasaadkiisuna hiya alxaaliqatuwa midii xiiraysay ayb qofkii way xiiraysaa albayn hadda marka waa isim leanna alaa la geliyay hadda daraf ima joogto qiraa'ada abuu cumarna saasoo kale weeyaano eh, markuu leeyahay eh, fi suurati اlancaam laqad taqaطaca baynukum baynukum markaa faacilowba ka dhigay simuu ka dhigteen wadalla cankum maa kuntum tascumuun ayb marka xiriirka dhexdiinna shayga dhexdiinna yacni xiriirka idinka dhexdiinna ka dhaxeeyo weeyaan xumaantiisuna waa xaaliqa diinkay xiriiraysaa islaaxintiisuna waxaa weeyaan eh, waa darajo aada u fadli badanoo salaad iyo soon iyo sadaqaba iyadaa ka fiican ibnu daqiiq ilciid wuxuu yidhaahdaa xadiidkii dheeraa oo nebiga ansaar markay xoogaa is yidhaahdeen rasuulka dadkii quraysho wax u badiyey idinkana waa idinka tegey markay is yidhaahdeen waa tii nebiga uu shiriyey uu yidhi eh, haddaad doontaan ansaaray eh, atuu ku bilaabay alam ajidkum dulaalan idinkoo dhunsan miyaanan aniga idin arkin fahdaakum allahu bi alla miyounan idinku keyn hanuuninin oo idinkuu idin hanuuniyo sababteeda iimaan saasuu kuma helin haabay dhaheen markaasuu wuxuu yidhi suu idinma imaanin idinkoo isdilaayo oo isku xun cadaawad idin dhex taallo ilaahay suu quluubtiinna iskuma kiin dumin aniga sababteyda xadiidkii dheeraaya ee marka sidaas ahaa idinkoo fuqara ah suu idinma imaanin alla aniga ani sow idinkagama sababteeda sow qani idinkagama dhigin saddexdaa arrin marka wuxuu leeyahay iimaankaa loo hormariyey waxaa lagu xijiyey wadajirka dadka waxaa lagu sii xijiyey maal baahiyaha ayaa sidaas kale ah baahida koowaadoo qofka uu qabo waa iimaan iimaan la-aan wax hagaagaya male ilaahan ka magan kara baahida koowaad marka waa iimaan tan labaadee ku xigto waa in iimaanka lagu wada jiro lagu wada joogo oo ay dadku garabka isa saaraan oo iskaalmeeyaan oo ay iyagu isku duuban yihiinoo oo umma waaxida ay yihiin oo furqa iyo ikhtilaaf iyo dhexdooda ownan oolin markaasuu ibnu daqiiq wuxuu leey inay sidaa tahay waxaa ku tusaayo maalka iyo midnimadu in midnimada fadli ay fiican tahay waxaa ku tusaya buu leeyahay maalkii baa la bixinayaa si midnimada loo helo iyadaa marka la raadinayaayo maal baaba lagu raadina allana waa ka yidhi low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum waa ugu gallad sheegtay marka wadajirku iimaanka kadib shayga in lagu wada joogo mar haddii iimaan la helay diintaas dadku inay ku wada joogaan walaalo ku noqdaan isku jeclaadaan cadowgooda ay iska garabsadaan yaa muhim ah haddii sidaa aan la yeelin oy dadku iskhilaafaan ay boqolaal kooxood kala noqdaanoo <clears throat> koox walbaa iyada wixii maskaxdeeda ku rakiban ama ahwaadeeda un ay daba socoto waxaa laga yaabaa buu leeyahay sheekh sicdi naasir sicdi qof walba dantiisa inuu raacdo dan raacashadaasuna ay ka dhalato tii caamka ahayd baaba-eeda waxaad moodaa inuu annaga nagu dabaqaayo warkiisa nagu dabaqmayo dadkii isma haystaan nin walba dariiqi dariiqaasuu soo rabo u maraa ma raba inuu midnimo iyo dad la midoobo yacnii marka <clears throat> wadajirkii ma rabo maxaa ka dhalanaya marka masaalixdii caamka ayuu ku ciyaarayaa si uu u helo midiisa khaaska ah ayb koox walbana noocaas waa yihiin kuwa magac sheegto oo magac isku bixiyo iyo kuwo aan magac isku bixininba ayb iyaga tooda inay jirto ayay u hurayaan liajli dadkaas maslaxadoodaas caamkaa ma rabaan cid inay la wadaagaan ma rabaan iyagiina ma qaba karaanoo koox meel taagan ayb taasi marka waxay keenaysaa ibnu daqiiq ilciid ixkaamul axkaamku marka wuxuu leeyahay maalkiibaaba la bixiyaa si loo helo midnimo <clears throat> marka midnimada iyo wadajirku shay weyn inuu yahay yaa dareemaysaa marka ayb maalka marka darajada saddexaad buu soo gelayaa isaga marka de maal la-aan wax lama qaban karo waa baahi waa loo qabaa maalka laakiin waa darajo saddexaad ayb salaadii iyo soonkii iyo sadaqadii marka waa wax ka darajo sarreeyo ka fadli badan ma idiin sheegaa salaaxu daati lbayni weeyaan ayb islaaxu daati lbayn wa fasaadu dati اlbayni hiya alxaaliqa qala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil abu salamata atabudakiyu qala xadaanaa cabaad bnu اlcawaam wahuwa abu sahl alwaasitiyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qala ahbaranaa sufyaanu bnu lxusain wahuwa sufyaan bnu lxuseyn alwaasitiyu hiqat fi gayri الzuhriyi bاtifaaqihim zuhri markuu ka warinayo ma inta kale waa iqo mararka kale laakiin markuu zuhri ka warinayo waa maxoog badna <clears throat> an aakam alxakamu bnu cutayba hadda zuhri ka warin maayo can mujaahidin can ibni cabaas fataquu llaha wa aslixuu daata baynikum alla ka cabsada xiriirka dhexdiinaana hagaajiya aayaddaas qaala wuxuu yidhi hada tahada taxriijun min allahi haadaakani taxriijun waa ciriirigelin min allahi alla xaggiisa ka ahaatay cala almu'miniina mu'miniinta dushooda lagu kallifayo an yataquu llaha inay alla ka cabsadaan wa an yuslixuu daata baynihim dhexdoodana ay hagaajiyaan yani fattaquu llaha wa aslixuu daata baynikum waa amar taxriijku marka wuxuu ka wadaa waa amar lianna amarku mashaqaa ku sugan iyo wuxuu rabaa dadaal iyo culaysaa ku sugan marka culays weeye yacni waa ciriirin iyo yacni xarajgelin cala almu'miniina mu'miniinta korkooda maxaa lagu xaraj gelinayaana an yataqu llaha inay alla ka cabsadaan waa maslaxadoodii wa an yuslixuu daata beynihi xarajku marka dambe shaqo ayaga dhibayso oo aynan la camal fali karin ma aha in laga wado taas ilaahay diinkiisa maba ka dhiginba xaraj maba le wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj kaasna waa xaraj qofkii uunan yani la camalfali karin oo dhibaato fara badan ay markaa yacni dushiisu saaran tahay hadda sidaa lagama wado yacni arrintani waxaa weeyaan ha sameeyaan daruuri bay u tahay wax u soconayaana ma jiro alla ka cabsi la-aan iyo islaax la-aan haddii marka allana laga cabsanayo xiriirkuna wanaagsan yahay waa adduunkoodiina waa ficnaanaya aakhiradoodiina waa ficnaanaysa ayb leanna masaalix badan lama taxqiijin karo wada jir la-aan haddaan la wada jirin masaalix badan oo dadku u baahan yihiin bal daruuriyaad ah ayaan la toosin karin lana hagaajin karin leanna nin walbaa keligiis meel kuma noola dadou la nool yahay marka dadkii darisa hadday xiriir markaa ay isku iskula xiriiraan hadday waayaan oo nin walbaa meeshuu rabaa god ka qodo midkaanina uu yacnii biyo biyo shubkiisu uu kusoo foorariyo kuwan kale oo aniga saan rabaan waxu dhisanayaa uu yidhaah midkaanina uu e, muustikadiisa cirka geysto isagoo awalba dambaabayo haddana dariskii ku dhibo war dadkaani dad baa jiran waxaani waa dhibayaan dadaa dhibsanaya midna ma garto gurigaygan kula dhex jiraayo ku leeyahay aniga markaa nin walba hadduu yidhaha aniga xoranahay waxaan rabaan samayn karaa dadkii ma wada jiri karaan masaalixdoodana waa dhumaysaa ayb qofkii rabana marka inuu fiiriyo xaalkeenna uun ha ku tusaale qaato ayb qof kastaa isaga iskuma raba dhibka laakiin keyrkiisa u wadaa dhibka mushkiladu intaas waana marka waxaa la fahmi waayey adigii ma noolaa kartaa adoon heyrkaa dhibin waa noolaa kartaa see ku noolaan kartaa ijtimaac masaalixda iyo danta la wadaag ummadda kale daacadna ha kaa noqoto haddaad la wadaagto daacadna ay kaa tahay wow adoon dad dhibin baa noolaa kartaa laakiin hadda sida aan ku soconno nin walba waa un qof kale dhibkiis yaad moodaa inuu ku nool yahay allahu lmustaaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa kadabta lirajulin nin haddaad u been sheegto huwa laka musadiqun adigana ku rumaysanaya ninkii waa ku dhageysanaya waa ku rumaysanaya adna been baad ku daldalaysaa qala xadaanaa xaywat bnu shurayx qaala xadaanaa baqiyatu huwa baqiyat bnu lwaliid baqiya marka mudlis buu ahaa can ayuu hadda ku warinaya can dubaarata bni malik alxadramiy marka dubaarat bnu malikna waa la yidhaha dubaarat bnu cabdillaahi bni malik alxadrami sidaana waa la yidhaha huwa majhuulun waa majhuul rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab lmufrad wa abu dawuud wاnasaa'iy wbnu maaja ayb meeshaas marka nusakha qaar waxay dhigayaan can abiihi can cabdiraxmaan ibni jubayr bni nufayr can abiihidaasaana wanaagsan lianna mizi tahdiibulkamaalka dubaaratu ibnu maalik markuu u tarjamayey dadka uu ka wariyey wuxuu sheegay rawaacan siduu u waday wuxuu yidhi wa abiihi wa abiihi maalik bni abi sulayk meeshaa markuu ninkaa sheegayna ramsi buu geliyey wuxuu ku qoray bak daal yani bak waxaa weeyaan albukhaariyu fi ladabi lmufrad daalna waa abu daawuud yacnii riwaayada lmufradka can abiihida waa ku jirtaa waay macnaheedu warkaas dubaaratu bnu malik xadiidkan aabbihiis oo ka warina sidaasuu tahdiibu lkamaalka mizi uu ku dhigay ayb bal xadiidka laftiisa uba keenay tarjamada sufyaan bnu usayd ayb sufyaan bnu asiid tarjamadaas markuu ninkaa u tarjamay xadiidkaanu keenay marka markuu keenayo sanadkana wuxuu sheegay uu yidhi bukhaari adabulmufradka ayuu ayuu ku wariyey buu yidhi sanadkii isaga misi uu uga warinayu soo waday bukhaari buu soo geliyey waa waday can dubaarata qaala samictu abii can dubaarata qaala samictu abii yuxadisu can cabdiraxmaan bni jubayr sidaas arrintaani marka waxay kutusaysaa can abiihidu inay haabit tahay marka oy iyada sax tahay dubaara dadka uu ka wariyana cabdiraxmaan bnu jubayr kuma darin mizi ma ku sheegin marka haddii aan dubaara shuyuukhdiisa cabdiraxmaan lagu darin waxaa dareemay markaa nusakha dhigaayo can abiihdaa saxan ku taalla adig adigana maya adim taalla can abiihda adim ku taalma can abiihda waa iyadaa saxa marka nusakha qaar baa dhigaayo waa ikhtilaaf fi nusakh canabihida marka inay taallaa saxan laakiin bi hadihi ladila aan sheegnay darteed marka haddii can la yidhaha aabihii maliku bnu abi sulayk weeyaan waana majhuul isaga laftiisa aabbaha xataa can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayr huwa alxadramiyu ana abaahu xadatahu ana sufyaana bna asiid anuu usayd buu ii dhigay asiid weeyaan hamsadu waa kor dhigan tahay alxadramiy anahu samica nabiya sal l slam yaquul kaburad khiyaanatan kaburad waxaa weynaatay khiyaanatan min jihati khiyaanatin bay u weynaatay an tuxadita akhaaka walaalkaa inaad u sheegto xadiidan sheeko huwa laka musadiqun adiga uu kuu rumaynayo wa anta adiguna kaadibun lahu aada u been sheegaysa khiyaano weyn waxaa ninku rumaysanaya oo iiwad ku leh inaad adigana been un ku daldasho xadiidka abu daawuud ayaa wariyey fii kitaab yani sunankuu ku wariyey kitaab aladab ayb xadiidkana marka saddex cilaba oo ku jira dubaara iyo aabihii iyo baqiyo laftirkiisa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa tacid akhaaka shay-an walaalkaa waxa u ballanqaadin fatukhlifahu marka aad u goysid ood ballantii uga baxdo intaad wax u ballanqaado ha uga bixin ballanta qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saciid wahuwa lashaj abu saciidin lashaj qaala xadaanaa cabduraxmaan bni muxamadin ilmuxaaribiy can laythin waa layth bnu abi sulaym ninkaani iqa miya mase ninkan iqa waa yirahay layth bnu abi sulaym waa daciif ikhtalaqa jiddan aad buu isugu dardarmay ilaa xadiidkiisii waa kala soocmi waaye waaba muslimka xataa muqadamadiisa raggu ku sheegayo ayb can cabdilmalik can cikrimata can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu llahi sal l slam laa tumaari akhaaka walaalkaa hala doodin walaa tumaasixhu hala kaftamin yacnii kaftan xun walaa tacidhu ha u yaboohin mawcidan ballanqaad fatukhlifahu marka aada u goysid ood ballantii uga baxdo mawcidan bimacnaa wacdan waay soo maa yaa mafcil baa lagu keeni jira kanoo kale waa waawiy lfaa wacada ayuu ahaa marka markuu sidaas yahay labadaba masder iyo darafka miimiga iyo masderka miimigaaba mafcil inay ku imaan jireenaan umalaynaya marka walaa tacidhu mawcidan ay wacdan waa ballanqaad ha u ballanqaadin fatukhlifahu marka aada ballantii uga baxdo saa yeelin baabun ay hada kani baabun ba xadiidkan marka leyth baa ku jira dawaa daciif laakiin axaadiis badan baa shaahid u noqon karta baabu طacni fi lansaab nasabiyadiioo la duro oo la duro ayuu baab yahay dadka nasabkooda wax laga sheego qaala xadaثna abu caasim wahuwa nabiil aضaxaaku bnu mklad can ibni cajlaan wahuwa mxamed bnu cajlaan can abiihi cajlaanka almadani can abi hurayrata can nabiy sal l slama qaal shucbataani laba khaslo laba arrimood laa tatrukuhumaa ummatii ummadaydu ka tegi mayaan anniyaaxata baroor diiqda yacnii meydka oo loo baroorto waacna iyo duris filansaabi la duro labadaa ka tegi maaya niyaaxada marka waa meydkaoo loo baroorto baroortaasi marka waxay noqon kartaa macnaheedu niyaaxadu waxay tahay aslan ooyin sawd iyo ficil ou la socdo haddii aada ooyso ooyintii marka ay la qof dhintay dartiis haddana ooyintii ou la socdo cod iyo ficil haadihi niyaaxa oo nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi alla alle ku cadaabi maayo dadka indhahan waxa ka imaanaya laakiin inamaa yucadibu wuxuu ku cadaabayaa alle lihada carabki ayuu sheegay carabkana marka waa waa qaylinaya waa barooranaya carabki ficilkana waa la mid laysa mina man daraba alkhuduuda washaqa aljuyuuba wadacaa bidacwa aljaahiliyati buu yidhi haddii marka qofka baroor darteed isu gargaraaco ama isku xagto ama dharka jeexjeexo waa niyaaxaw waxaa kaloo niyaaxo ah meesha laga dhintay in laysugu yimaado waa caado jaahili inta laysugu yimaado bartaas wax lagu cuno ama aan wax lagu cunin laakiin layskugu imaado un murug baa la muujinaa inta layidhaah bimujarad lijtimaac waa niyaaxa badar haddii lagu darana waa niyaaxa xadiidka jariir ibni cabdillaahi albajali wuxuu ahaa kunaa nacuddu alijtimaaca calaa ahli lmeyiti wa sancata acaami anniyaax calaa cahdi rasuuli illahi sal ll ly slam waqtiga rasuulka waxaan ku tirin jirnay niyaaxa in kulanka iyo cuntada lagu cunaayo meeshaas ayb marka hadda meesha laga dhintay guriga lagu dhintay le muhiim maaha mar haddii waxa loo kulmayaba ay yihiin meydkaas dhintay murugtiis iyo wax lamida ma noqonaysa ee waxaasina caado islaamka yaqaanay maba ahaynba waqtiga rasuulka hadda lafteeda waa caado jaahili amxaaradan markay baroordiiq iyo waxaas meel marka laga dhinto iyagaa marka intay darbaal teendha intay mudaan ayay afartan maalin iyo ama maalmo badan kor fadhiyaan markaasay halkaas ku baroortaan oo ku ooyaan oo murugtaas un meeshaas lagu muujiyaa wax ku cunaan caado un marka nasaara leedahay waa goormaa sadaqa ay noqotay marka dadaa marka waxay leeyihin waa sadaqo goormay sadaqa noqoto waaba caado gaaleen ayb dadkii marka sadaqadii iyo hadday kale aqoon waayaan wixii sharciga ahaa aaday u dhib badan tahay qaar baa marka ishkaal waxay keenaan xadiid abu daawuud ku sugan kitaabulbuyuuc uu leeyahay qof baa dhintay nebiga duugtiisau ka qayb galay isagoo markaas wuxuu dhahayay awsicuu lahu qabriga u waasiciya hoos u qoda sidaasuu lahaa markii godkii uu dhammeeyey fa ataahu daaci mra'atin xadiidka abu daawuud saas fa ataahu waxaa nebiga u yimid daaci mra'atin naag ninay soo dirtay ayaa nebiga u yimid wakaale martiqaada lagu sameeye marka mishkaatulmasaabiixa waxaa ku dhacay kitaabka la yidhaha khadiib tibriisi uu leeyahay baa waxaa ku dhacday fa ataahu daaci mra'atihi faataahu waxaa u yimid daacim ra'atihi damiiraa ku dhacay daacim marka sheekh ilalbani markuu tacliiqeeda saarayna wuxuu yidhi ay imra'ati lmayit dhab marka nimankan meeshaas waaba ku dhegeenba waxay yidhaahdeen ninkii dhintay naagtiisiibaa cunto ugu yeertay nebigaaba cunayba waatana ayay yidhaahdeen marka iftiraa iyo been badana awalan mishkaatu lmasaabiixu kitaab maaha asala isaga loo laabta ma marjic maaha waa riyaadu saalixiinka iyo buluuqulmaraamka oo kale marka hadduu mishkaatulmasaabiix yidhi rawaahu abu daauud xadiidku waa inuu abu daauudku saas ugu yaalla soo maaha abu daauud aan la ile mishkaatulmasaabiixu maahan isaga kitaab marjic oo asala ma oo loo laabto sida kutub sitoo kale ma aha adugu adoo hadda buluuqulmaraamka haddaad riwaayo ku aragtay uu ku yidhaahdo rawaahu muslim ee muslimna uunan ku oolin ka waran ma layska raaca marka la raaci abu daawuudkii marka faataahu daaci mra'atin ayaa ku yaala kutubta kale musnad axmedna daaci mra'atin ayaa ku yaala kulligood marka wax damiir qoraaya male naag ninay soo dirtay unbaa nebiga u yeelay bis imra'ati lmayit iyo qoystii meydka iyo gurigii meydka iyo midna ma sheegay waxaasi marka wax xujo u noqon karaa maaha ayb marka kutubtan waxaa dareemaya un mutaahiriinta marka la la fiiriyo waa in la taxqiijiyo waxaan sidan ay u qoreen miyaa maa leanna naasikha qoraayo ayaa il duufi karo qalad qori karo waa in kutubta asalka markaas la aado ayb niyaaxadii marka hadda annaga midana dhibtayba taas waa baashaas sadaqo waayay kuleeyihiin sadaqa maahana waa istutusba hadda odayaalka qaar haddaa tiraa war waxaan iska daaya waxay kuleeyihiin saqiir maa dhintay kuleeyihiin nin weyn baa dhintay waa ceeb gurigiisa waxba lagama karinin waa ceeb idan sadaqa maba ahanba waaba beenba xataa waa istutus iyo faan waxaan loo samayna xoolahaas marka faanka iyo istutuska loo qalana in la cuno ma aha maxaa yeelay waana bidco macsi in dad lagu kaalmeeyo maaha in la cuno maaha in laga dheeraado ayb waacna fi niyaaxadii marka waa mid iyo waacna durid fil ansaabi la duro nasab duridana dadka ma ka tegaya iyadana waa midan aadka u tirada badanba oo dadkii laga dhigaayo yacni inay kala kala heer yihiin oy kala fiican yihiin oy kala fadli badan yihiin oo laleeyahay kana waa nasab dhiman kuwaana waa nasab marka dadkao dhan aadamay ka imaadeen kullukum banu aadam dhammaantiin ilmo aadama idin dhalay oo aadama ka timaadeen wa aadamu min turaab aadamna ciiddaasuu ka yimid marka dadku kalama fiicna waxay ku kala fiican yihiin alla ka cabsiga xadiid saxeexaa jiro oo nabiga sal ll l slam uu ka sheekeeyey waqtigii nabiyullaahi muusa nin ayaa yani dhowr aabbuu ku faanay ana bnu fulaan ibni fulaan ibni fulaan ibni fulaan ibni fulaan ibni fulaan toddoba meelahaas u sheegay kii kaleo loo faanayna wuxuu yidhi ana bnu fulaan ibni fulaan bis waxaa layidhi marka shuraaxda ay leeyihin isagana muslim u ahaa abihiisna muslim u ahaa odayaalkii kale warkooda maba gelin <coughs> alla marka nabiyullaahi muusa buu u waxyooda u sheegay uu yidhi kan kuwii uu ku faanay naartay ku jiraan isagaana ku toddoba marka dadka oday kufaanid iyo waxu mataraysay dadku sida ay u kala diin fiican yihiin weeyaan aniga qolo culumaan ka dhashay iyo anigu qolo yacni qabiil saasaan ka dhashay iyo dad diinta ku fiicana hadday ku fiican yihiin adiga ku fiicnaaw haddii adiga aadan ku fiicnayn ood mooryaan jid taagan tahay wax ay ku taraayaan male kuwaas tirada badanoo sheegaysa diinkanna ilaahay isagaa bixiyo qofkii uu siiyo oo uu markaa isaga ugu deeqo khayrow helay inuu ilaahay ku mahadiyo marka oday ku dhalay iyo wax ku imaanaya ma aha baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xubu rajuli qowmahu ninku qowmkiisu jacaylka uu jeclaanayo qala xadaana zakariya qala xadaana alxakamu bnu lmubaarak qala xadaana ziyaad bnu rabiic qala xadaanii cabaadun الramliyu wa cabaad bnu kahiir aramliy waa daciif qaala xadaatnii imra'aة yuqaalu laha fusayla haweenaydan iyaduna waa maqbuulaة ayuu yihi ibnu xajar qaalat samictu abii yaquulu aabbayo dhahayaan maqlay qultu yaa rasuula allah amin alcasabiyati casabiyadu rasuul allow ma ka mid tahay an yuciina rajulu qofka inuu kaalmeeyo qowmahu qoladiisa calaa dulmin inuu ku kaalmeeyo qaala nacam haa waa ka mid tahay xadiidkan waa daciifo waxaa ku jiro eh, cabaad ibnu kahiir alramli laakiin macnaha uu sheegayo waa sax qoomkiisa ninkii dulmi ku kaalmeeyo casabiye iyo qabyaalad uha ibnu maajah ayaa wariyey kitaabu lfitan buu ku wariyey baabun alcasabiyatu marka casabiyada iyo dagaalada qabiiliga fitno inay yihiin buu ku tusaa ibnu maaja wuxuu u dhexgeliyey kitaabulfitan ayb ayb marka eh, min alcasabiy marka xadiidka weliba wuxuu lahaa qeyb kale yaa ku jirtay oo marka nebigu sal ll ly slam uu leeyahay waxaa la su-aalay casabiyad miyaa qofku in uu qoladiisa wanaag ku kaalmeeyo ama oo wanaag yacni ugu kaalmeeyo taasi casabiyad miyaa maya buu yidhi marka haddii qoladaada ama qabiilkaaga wax fiican haddaad ugu kaalmayso wanaagooda jeclaato ood wax fiican aad kula tacaawunto ugu kaalmayso taas iyada khayr iyo wanaag weeyaan ayb baabun hada kani baabun baab weeyaan hijratu rajuli qofka hijradiisa hijrada hadda waxaa laga wadaa qof kale inuu colka goosto ee uunan la sheekaysan salaanta ka qaadin yani taasuu ka hadlaya halkan wuxuu ka soo baxay islaax bayna annaas hadda halkan wuxuu galay dadku inay col noqdaan qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saalix qaala xadaanii leytu qaala xadaanii cabduraxmaan bnu khalid can ibni shihaab can cawf bni alxaaris bni tufayl wa huwa bnu akhii caaishata liummiha caaisho walaalkeed ku hooyo abaa dhalay wiilkiisa ahaa ninkan ana caaishata radia allahu canha xudiat waxaa loo sheegay ana cabdallaahi bna zubayr qaala inuu yidhi fii baycin beec shanigiis ow cataa-in ama siismo acdadku caaisho ay siisay acdadhu caaishatu caaisho ay siisay shanigaa ayaa cabdulahi bni zubayr wuxuu ka yidhi wallaahi baan ku dhaartee latantahiyanna caaishatu caaisho way ka haraysaa arrintani aw la axjuranna calayha ama waa sharaya sharidda macnaheedu waxay tahay tasarufkaan ka joojina maalkeeda dambe maba ku tasarufaysa fa qaalat waxay tidhi ahuwa qaala haada isaga miyaa yidhi sidan qaaluu nacam ha qaalat caaishatu fahuwa lilaahi nadrun <clears throat> fahuwa arrinku wuxuu yahay xaaladu lilaahi nadrun alla nadar buu leeyahay calaya yacni korkayga allaa ukalima inaanan la hadlin ibna zubayri ibnu zubayr kelimatan aanan kula hadlin abadan weligii fastashfaca ibnu zubayr bilmuhaajiriina ibnu zubayr marka waa erga dalbay muhaajiriintu ku erga dalboo caaisho u diray xiina daalad markay dheeraatay hijratuhaa iyaahu ka tegistii ay ka tagtay markay dheeraatay ibnu zubayr muhaajiriin buu diray oo caaisho u diray ergahan fa qaalat wallaahi waxay tihi ilaahan ku dhaartee laa ushaficu fiihi axadan erga aqbali maayo fiihi fii shanihi ibnu zubayr shanigiisa axadan qofna aqbali maayo <coughs> abadan weligay walaa uxanituu ma dhaar furayo nadrii nadarkayga ma dhaar furayo alladii nadartu abadan nadar nadarkaasoo aan nadray abadan weligay ma furayo falamaa taala cala bni zubayr markay ku dheeraatay kallama almiswara bna mahrama buu la hadlay wacabdiraxmaan bna alswadi bni cabdiyaquuth wahumaa min bani zuhrata ayay ahaayeen ayb faqaala lahumaa wuxuu ku yidhi anshudukumaa billaahi allaan idinku dhaarinayaa ilaa adkhaltumaanii ilaa waad ii gelinaysaan calaa caaishata caaisha fa inahaa iyadu laa yaxilu lahaa uma xalaalaha an tandura qadiicatii aniga ay habaryar ii tahay goynteyda inay nadarto xaq umale faqaalaha waxay yidhaahdeen faaqbala bihi lmiswaru miswar ayaa la soo jeestay oo lasoo baxay iyo wacabduraxmaan ayb mushtamilayni calayhi iyagoo markaa ku huwiyey korkiisa biardiyatihimaa go-yaalkooda yani labadoodaa soo baxay cabdullahi bni zubayrna waa lasoowaa soo raacay iyagoo marka go-yaalkoodii markaa ku huwiyey xata staadanaa ilaa ay idin dalbadeen calaa caaishata faqaalaa waxay yidhahdeen assalaamu calayki waraxmat ullaahi wabarakaatu hanadkhulu ma soo gelayna faqaalat caaishatu udkhuluu soo gala qaala kullunaa waxay yidhahdeen dhammaanteen ma soo galnaa yaa uma almu'miniin qaalat nacam idin marka idin marka waa qabaa qaalat nacam bay tiri udkhuluu kullukum kulligiin soo gala walaa taclamuu caaishatu mooga ana macahuma bna zubayr inuu ibnu zubayr la jiro falamaa dakhaluu markay galeen dakhala ibnu zubayr fi lxijaabi ibnu zubayr xijaabkiibuu dhex galay ilaa waa habaryartiis isaga waa u geli karaa xijaabkii marka u dhaxeeyey ayuu hoosta intuu ka dusay buu u galay wactanaqa caaishata caaisha ayuu markaasi qoorqooraystay wadafiqa wuxuu gudagalay yunaashiduhaa inuu dhaarinayo yabkii ou oynayo wadafiqa almiswaru cabduraxmaan waxay gudagaleen yunaashidaani caaishata inay iyadana caaisha ay dhaarinayaan iyaguna ilaa kallamathu inay la hadasho wa minhu oy aqbasho wayaquulaani waxay dhahayeen qad calimti waad og tahay ana rasuula allahi sal l slama nahaa inuu reebay camaa qad calimti waxaad ogaatayoo min alhijrati ah inahu laa yaxilu lirajuli uma xalaalaha an yahjura akhaahu fowqa alaai layaalin saddex maalmood ka badan inuu ka hijroodo walaalkiis qaala wuxuu yidhi falamaa akharu tadkiira waanintu markay ka badiyeen wataxriija iyo yacnii ciriirinta dafiqad waxay gudagashay tudakiruhum inay xusuusinayso ayb wa tabkii ay ooynayso wataquulu ay leedahay inii qad nadartu anu waa nadray wanadru shadiid nadarkuna arrintiisu waa adag tahay falam yazaaluu bihaa ma aynan ka tegin xataa kallamat ibna zubayr ilaa ay la hadashay meesha hadda marka waxaa laga qaadanayaa qofka xataa fadliga badane weyn mararka qaar waa u baahan yahay inuu qof wax la xasuusiyo la waaniyo wax loo sheego oo yani waa u baahan yahay qofka waa jilca ah. markii wax loo sheego loo sheego loo sheego wou jilcayaa qofkana waa iska bani aadam dabcan uma actaqad binadrihaa nadarkeeda sababkiisa waxay xoraysay arbaciina raqabatan afartan addoon ayay nadarkaa dartii u xoraysay meeshaan marka culammada masale fiqiga kala baxaan oo ah nadarka mutlaqa ah sidan oo kale yani kafaaradiisu maxay noqone meelahaas marka kitaabul aymaani wanuduur iyana waa ku keeneen xadiidkan caaisha marka dabcan nadarku haduu yahay nadaru lajaaj kafaaradiisu waa kafaaratu yamiin ayb caaisha marka intaan kafaaratu yamiin ahaan afartan addoon markay xoraysay ee hal addoonna kafaaradii waay soddon iyo sagaalka kalena waa daaco ay sii badinayso dadka ahlu khayrka waxaa lagu yaqaanaa markay simbiririxdaan acmaal badan bay iska sameeyaan oo yacnii markay simbirixada ka towbad keenaan acmaal bay sii wadaan cumar qisadiisii waad ogtihiinoo rasuulka markuu hadalka sulxulxudaybiya markii uu su-aalaha ku badiyey rasuulka waa kii yidhi warkaas aan nebiga ku badiyey dartiisa ma aanan ka zuulin buu leeyahay inaan acmaal badan samaynayo liajli warkaas dartiisa iyadoona tii oo kale waa midaan fartanka marka kafaaro ma wadaahane mid un waayo inta kalena waa daaco ay markaas sii badinaysa uma kaanat tadkuru waxay sheegi jirtay bacdamaa actaqad arbaciina raqabatan markay afartan addoon xoreysay way xusuusan jirtay fatabkii waa oynaysay xataa tabulla dumuucuhaa khimaarahaa ilaa ilinteedu ay qooyaan khimaarkeeda hada aakhiruhu wallah aclam wsala allah wslama cla nabiyina mxamed